bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd caawa in sha allahu tacaala bisha muxaram ay tahay saddex habeen arbaca bacd almaqrib kun afar boqol afartan iyo saddexdii hijirada waxaynu bilaabaynaa kitaabkii la odhan jiray riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin kuna beegan tobankii bishii sideedaad ee gaalada laba kun labaatan iyo kowdii kitaabku bilowgiisu codsi ka yimid bulshada badankeed iyo dalabatulcilmi oo in badan soo noqnoqonayay ayaa sababka u muhiimsan ee loo bilaabaya sababka labaadna waa qiimaha iyo qaayaha kitaabka uu leeyahay iyo anigoo in badan niyada ku haya bal inaanu mar uun dul maro ilaahay subxaanahu wa tacaala wadaadkii alifaa u naxariistee labadaas sababba ugu muhiimsan kitaabku waa kitaab aad iyo aad qiimo badan ka tirsan fanniga la yidhaahdo ama cilmiga la yidhaahdo alsuluuk waaladab akhlaaqda ruuxa muslimka iyo anshaxiisa iyo dhaqanka laga doonayo ku saabsan yahay haddaad doonto waxaad odhan kartaa alzuhdiyaat waalraqaa'iq baa la yidhaahdaa ama wixii la odhan jiray axwaalu alcaarifiin oo maqaamaat alculamaa saadiqiin buu kitaabka ku saabsan yahay kusii dheeraan maayo riyaad saalixiin waa la yaqaanaa wadaadka iskalena waa ka dharagsantihiin badankiin hadal badan oomuu baahno marka waxyaro uun isxusuusina ayaan dul marayaa in sha allahu tacaala kadibna muqadimada kitaabkaynu markaa bilaabayno in sha allah kitaabka magaciisu waa riyaad saalixiin dadka susuubinee wanaagsan beertoodii ay waxay doonahayaane wanaagsan ay ka qaadan lahaayeen beer maxaa lagu yaqaanaa nicmo iyo wanaag iyo khayr iyo nicmo ilaahay baa laga helaa waana la dheefsadaa riyaadu saalixiin dadka susuubanee wanaagsan beertoodii min kalaami sayidi اlmursaliin sayid اlmursaliin intii la diray ugaaskooda nebi moxamed calayh الsalaaة wasalaam ayuu marka oga beeryahay wax ka guranayaan oo hadee lama wada koobi karee wixii markaa sheekhu inoo dooray ayuu kalaamu sayidin musaliin inoo soo guurshay beerna inooga dhigay kitaab aad badan weeye kitaab la macno ah ayaa ka horeeya oo sheekhu alifay oo muuse dhammaystirin bustaanulcaarifiin la yidhaahdo haddana wax laga daabacay marka kitaabka markii uu dhammaystiri baa ilaahay kan u dhammaystiray raxmat ullaahi tacaala calayh kitaabka magaciisu waa intaasoo waa taqaanaan xilliga uu sheekhu qoray ee uu alifay cafwan iyo hijirada toddobaatanki hijirada ayuu alifay kitaabka uu qoray imaam nawowi uu dhammeeyey oo farta uu ka qaado kitaabku sheekhu wuxuu ku bilaabay bikitaab اlإkhlaas wa ixdaar الniya camal walba iyo fal walbood la imanaysa ilaahay in loo saafigareeyo ilaahay keligii loola jeedo dan kale aan laga yeelanin ilaahay uunkiisa aan laysku ladhin niyo iyo daacadnimo shay walba in loola yimaado loo galo wuxuu ku khatimay kitaabu اlistikfaar baabu maa acadda allahu lilmu'miniina fi اljanna wuxuu ku bilaabay kitaabu اlikhlaas wa ixdaar الniya camal walba waxa uu aakiba oo u dhintaa niyo iyo sidqi iyo ikhlaas wuxuuna ku dhammeeyey ilaahoo loo toobadkeeno iyo baabka ah dadka muminiinta ahlu jannaha ah aakhare ilaahay wuxuu u diyaariyey jannada ugu diyaarshay kitaabku wuxuu ka kooban yahay sagaal iyo toban kitaaboo waaweyn oy axaadiis badan ay abwaab hoostegi doonaan wuxuuna ka kooban yahay baab axaadiista uu keeni doono waa adii o xadii oo nabi maxamed calayh الsalaaة wasalaam laga soo xiganayo weeyaan uniyo sagaalka xadii kuma jira xadii mowduuca sidoo kale kuma jira xadii ضaciif jiddan ah aw shadiid الضacfi xadiid mawduucana kuma jiro xadiid tabar darona aad iyo aad u liitana kuma jiro wadaaddaha qodqoday kitaabka oo albaniya arnaawd ka mid yihiin konton iyo toddoba xadiid bay sheegeen inay daciif yihiin kun sagaal boqol oo oo laga soo qabtay konton iyo toddoba xadiid waa wax dhan boqolkiiba saddex boqolkiiba saddex sagaashan iyo toddobo waa nisbo aad iyo aad u sarrayso u qiimo badan wadaadka la yidhaahdo saliim hilaali oo ardadii albani ah isagu wuxuu yidhi waa lixdan baan ka soo saaray lixdan iyo isku cilceli boqolkiiba saddex ma dhaafayso wadaaddahaasoo dhan ee kitaabka qodqoday laba xadii bay sheegeen inay yihiin dacfi shadiida ku jiro daciifun jiddan laba xadii bay yidhaahdeen labada xadii midna waa xasan cala araajix midna waxaa wey waaba saxiix ayagu yidhaahdeen oo daciifun jiddan yidhaahdeen axaadiidta konton iyo ama lixdan afarta lagu sheegay la daciifiyey waxaan toban xadiid ka ahayn inaysan daciif ahayn baan mari doonaa in sha allahu intaan awood leeyahay baan kitaabka difaaci doonaa haddii ilaahay ugu simo waa difaanteen baan u malay waxay wadaaddaha sheegsheegeenna saan u radiyeen aad baa laga yaabaa ujeeddo kale laakiin aan kale ah markaan ka tago waxaan leenahay kitaabka riyaadu saalixiinku waxaa weeye waa saxiixun binisbatin caaliyatin jiddan بنسبة عاaلية جidا haddii la yidhahda xataa wax ضaciifa ku jira inta ضaciifka xataa in lagu dhaqmi karo oo ra'yu السلف الsaalix uu sidaa yahay bilaa khilaafin baynu tilmaami doonaa in شhaء allah kitaabka intaa aan kaga tago qiimihiisa fardalahaya maxaa la yidhi lisma faanshaa la yidhi ryaad الsaalixiinka baa arki doona waadna soo marteen intaan kaga taga sheekha kitaabka alifa alimaam الnawowi raxmat ullaahi tacaala calayh caaday iska noqoto haddii kitaab la akhrinhayo wadaadka iskale in wuxuun laga shashanqadhiyo akhlaaqdiisii iyo manaaqibtiisii iyo fadligiisii iyo khayrkiisii iyo cilmigiisii oo dhaqan iska noqoto in baan u marayaa mooyeene nawowi u baahan in laga hadla ma aha magaca imaamka waxaa la yidhahdaa yaxya ibnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xuseyn alxizaami ayaa la yidhaahdaa xakiim ibnu xisaam buu nasabkiisu gaarana waa la sheegaa calaa khilaafin sida khilaafkaana ku jira kunyadiisu abu zakariya la yidhaahdaa abu zakariya sheekhu inuusan guursanin oo wlaad uusan lahayn uusan weligiiba guursan waa ogtihiin laakiin atakani adoon ilmo dhalin inaad kunyo la baxdo waa min asunna bukhaari baa baabaystay fii adabihi waad soo wuxuu dhashay imaamku dii hijrada iyo kowdii hijrada ayuu dhashay wuxuu dhintay iyo lixdii hijrada da'diisu markuu dhimanaya afartan iyo jiray afartan sano kolley aniga waa iga yaraa markaa iyadaa rag badanoo fadhiyana waa ka yaraa cilmi uu ka tegay ee ummad u dhaxal intuu la waad aragteen afartan jirkeennu hadda masaasad buu wataaba waad ogtihiin baan u malaynaya dii hijrada ayuu dhashay dina wuu geeriyooday sanuu ku geeriyooday waxaad aragteen cilmi ah ee fiqi leh ee aadiiiarx axaadiis leh ee zuhdiyaad iyo akhlaaq leh ayuu ka tegay ee taraajim iyo tawaariikh leh ee ummadda anfacay wuxuu ku dhashay tuulo la yidhaahda nawa oo ku taalla shaam gobolkan ama degmadan hadda leeda juulaan bay ka tirsan tahay ay yuhuuddu haysatay ixtilaaleen ee dimishqo saaran nawa tuulo laga xukumo dimishqa caasimadda dimishqa laga xukumay ahayd waxayna hadda si toosa ugu taallaa buurahan hadda juulaan la yidhaahdo ama golan la yidhahdo ad aragteen ee yuhuuddu haystaan ee dimishqa dhowraya dhulkaasu yuu sheekhu ku dhashay aabbihii iyo waalidkiisuna deganaayeen markaad sheegayseed u tiirinayso tuulyadii uu ka soo jeeday annawaawi inaad tidhaahday alf aad ku dartay inaad ka goysoba labaduba way bannaantay cinda ahli اlcilm annawawi waannawaawi labaduba waa la yidhaahdaa tuulyadaasuu ku dhashay asaasiyaadkii cilmiga qur-aanka xifdigiisii iyo mutuuntii yararkaydii iyo carruurtii markay soo kacan cilmiga la barhayay tuulada uu ku dhashay nawow ka qaatay ahalkiisa buu ka qaatay iyo joogay nawa ama degmada ku noolaa sagaal iyo toban sano markuu gaadhay buu dimishqo sheekhu yimid isagoo markaa nin weyn ah sagaal iyo toban jir markuu culumtii asaasiyaadkeeda soo leefay wuxuu fiqi qaadan karay qur-aankii tafsiirkii axaadiidtii ayuu dimishqo caasimad ahayd oo ay ku yaaleen macadyo waaweyn oo weliba kuleej leh oo boodhan leh oo raashin laga cuno xerta raashin loo kariyo meel la seexda leh iyo masaajid ayuu yimid waa dimishka caasimad ayuu yimid sagaaliyo toban jir markaa ahaa wuxuu ku macaahidii ku yaalay dimishka wuxuu ka doortay madrase la odhan jiray macad la odhan jiray almadrasa arawaaxiya alrawaaxiya ilaa minkan aaaarteeda iyo baqaayaadkeed waxbaa ka jira iyo meesha ku taalla waa la yaqaana dimishka dhexdeeda macaahid ka waaweyn baa ku yaala laakiin wuu diiday inuu tago wuxuu u doortay culummadu leeyihiin macadkaasi nimankii dhisaybaa waxay ahaayeen niman fiican oo ganacsato oo lagu tuhunsan yahay ama la filayay xoolahooda inay xalaal yihiin macaahidda kale dowladdaa dhistay iyo qolyo umaraah iyo niman wax badan ka qulban yahay waxba kusii xadgudbi maayo imaamku wuxuu ihi waxaan rawaxayna tegi maayo maxaa yeele niman ganacsato oo xor madax banaan oo inay xalaal ku shaqaystaan la tuhunsan yahay ayaa dhisay madaaristii kale waa iskaga leexday madad rawaaxiya marka cilmi badan buu ka qaatay culamo badan buu kula kulmay intuu joogay xilligii ugu dadaal badnaa noloshiisii weeye laba sanoo xidhiidh ah ayuusan had iyo habeen midna seexanin oo ardadiisii uu waxbaray eh, eh, eh, calaa-udibni cataar uu ka mid ahaa ay yidhaahdeen laba sano dhinciisu dhulka ma qabaan laa layla walaa nahaara hadh iyo habeen maruu darsi muraajaceeyo maruu xifdiyo maruu tukado intaasuu ah labadaas sana wuxuu gooyey waxa inagu aan labaatan sano ku goyno waa weliba keenna dadaalow weliba keenna dadaalow hijradu markay ahayd wuu xajiyey aabbihii buu raacay oo waa xajiyey maalin jumcaah yay carafu ku beegantay carafu ilaahay aada ugu baryey cilmi badanna waa laga dhaxlay mararka qaarkood labadii sano oo madras u badnaa labiyo toban dersi buu qaadan jiray labiyo toban cashir ninkiina maanta inoogu qiimo badan waa ninka qaata cashir aroorti ah iyo cashir galab ah kitaabka la ammaanaya saa loo babinhayo ee laleeyahay si fiican buu u socdaa xertuna way dadaalaysa wadaadkuna wadaad cajab qaba weeye waxaa lagu leeyahy kitaab labagal ah weeye waa labagal nawowina muxuu qaadanayaa labiyo toban dersi buu culummada ku akrinaya qiraa'a cala shuyuukh cala almashaayikh wadaad meel kuu fadhiya maaha sheekh hebel masaajid hebel tag usuuludiin ku soo akhri usuul fiqi fiqi tafsiir taariikh xadiid saasuu u wareegaya labiyo toban dersi labiyo toban cashir oo kutuba kala duwan ah labiyo toban sheekh inuu isu soo maro maalinkii baa laga yaabaa mid walba uu meeshiisa ugu tago wadaadahan meel idiin fadhiya muxuun akhrinhaya waagii hore ma jirin culammada bankeed waxaa loogu tegi jiray guryahooda hadda laakiin guryihii la yska furi maayo la socda ma aqaana ma idabdaraa laydinku arkay garan maayo almuhim labaatan sano markay u dhammaatay xilliguu dalabka xoogga badan bilaabay ayuu imaamku bilaabay kutubtii inuu ta'liif bilaabo dahabi wuxuu yidhaahdaa ta'liifka xoogga badan nawi wuxuu bilaabay inuu kutubta alifo qoro iyoankii taqriiban iyo ankii markuu soo xajiyey kadib uu carafo ku soo ducaystay ayuu bilaabay sida la ogyana waxaa weeye imaam nawowi wuxuu ahaa waxaad moodaa in loo sheegayba inuu uusan cimrin inuu laqman doonee xilligaa uu kutubta baranayay uu culummada ku dul akhrinaya ardayga uu yahay wixii fawaa'ida ee culummada uu ka helo ama asagu mutaalaca ku helo ayuu gooni u qori jiray kitaabka dushiisuu ku qoran jiray dafaatir gooni uu waata waagi dambe markuu uu bilaabay inuu wax alifo hawlihii waagu wax dalbi jiray u urursaday unbuu wax ku daray bes iyadiibuu dhammaystiray wuu fiidsohay fiidsoh ma taqaanaa khayr waagi dambe madaraso weyn macad weyn oo madrasa alashrafiya loo odhan jiray oo fanniga xadiidku culummada ku takhasus ay joogeen fannigana loo doolan jiray waxaa looga dhigay sheekhii madrasadaasaa laga dhigay markuu dhinta alxaafid abishaamat almaqdesi kadib baa isaga loo dhiibay abishaamat almaqdesi lama yaqaan albaaci ninka iska laha calaa inkaar alxawaadi walbidac ee faqiihi shaaficiga ah, mu'arikha akhbaaru rawdatayn waxwaalu dowlatayn ninka iska lahaa nin aad u qiimo badan oo faqiih oo shaafico mujtahid mulaqa ah wey muxadita mu'arikh ah mujaahid kabiir saliibiyiin raggii ka xoreeya shaam buu ku jiray ninka inaad garanaysaan baan filaya ninkii isku dayo weeye inuu qoro kitaab la yidhaahdo almu'ammal fi raddi ila alamri اlأwal arrimaha muslimiinta qulban oo dhana khaldan in loo celiyo meeshuu nabi maxamed ku ogaaya hawsha meeshay ka leexatay inuu dib ogu celiyo oo wax walba uu saxo kitaabkii muqadimadiisii markuu qoray ayuu geeriyooday kitaab jaamica oo fiqi oo dhan iyo usuuluddiin masaa'ilkao dhan uu kaga hadlo wuxuu qoray muqadimo muqadimada lahaya isagoon kitaabka laabana waa geeriyooday sheekhaa markuu dhintay baa layidhi ninaan nawowa ahaynoo qaban kara iyo macadkan goobtanna fadhiisan kara ma jira layidhi saasaa doortay zuhdigiisa imaamu nawowi raxmat ullaahi tacaala calayhi waxay culimmadu sheegaan saddex arrimood oo ilaahay axadu iskugu daray ay yar tahay yaa rabbi iskugu daray imaamka alzuhdu wاlcilmu wاlxisbatu fii sabiili اllah way adag tahay inay isku kaa raacaan inaad noqoto caalim likitaab اllahi wa sunnati rasuulihi wa culuum اlislaam diinta nin yaqaanoo kitaabka yaqaanoo sunnada yaqaanoo culumta muslimiinta yaqaan inaad noqoto xaggana zaahid fi fidunya aad noqoto xaggana aad noqoto ammaaran bilmacruuf nahaan cala almunkari laa ta'hudu fi llahi lowmatu laa'im isma raacaan ilaa maa nadur uhdigiisu asagu wuxuu ah munqaطica anadiir uhdigiisu culummadii xilligiisii noolaa nin la zuhdi aan ma jiro yidhaahdeen wadaad yamanoo yaafici loodhan jir mir'atulzamaan wuxuu ku sheegay laba boqoloo sano gadaashii wadaad yamanoo yamani ah ayaa soo dhowayn karuu yidhi ayaa soo dhowayn kara zaahid buu fi dunya waxay sheegeen culammaau taraajim waxay sheegeen in saaca afariy labaatankii saacadood hal mar buu cuni jiray maratan waaxida bacda cishaa اlaakhira cishaa markuu tukado wax yaroo rooti ah oo aabbihii oga soo dhiibay nawa ayuu ku cashayn jiray wa kaana laa yashrabu ilaa sharbatan cinda asaxari biyana salaada subax ka hor ayuu koo biyo hal mar wax yaroo cashaaa bacd alcishaa biyana masaajidii baa laydiin soo dhigahayaa gareeriyo biyo ah iska wadadah sharbata maae eh. uhdigii sidaas adduunya halkaasoo ka joogay rooti ama kibis hooyadii aabbihii walaalihii ahalku ay soo dubeenoo nawo laga soo dhibaa dimashqo loogu keeni jiray ohligiisuu ku ridan jiray halkaasuu biyaha ku qoysan jiray hal hadduu helay hadduu saliid helo buu ku cuni jiray nicmada dimashaqo taallay hawlahaasi wuu ka shikisanaa shiki badan buu ka qabay ma isticmaali jirin markii ardaydusi ay weydiiyeen ay sheekhu gaajaad isku dishaye waa sidee aabbihii baa xataa dhowr goor la hadlay marar baa haddii rootigan kugu soo dhibin na waa fog kaa kala goyi karaa waxyaabahan ay xerta kula jeedo bashuuqsanhaya ma iska bashuuqsatid maxaa kugu dhacay wuxuu dhi aabbow meeshaan hawsheeda laskuma hadlayna dibishka saddex arrimood darteed saddex arrimood baanan u cunaynin kow dibishka waxaa ku badan beeraha iyo hantida waqafkaehe muslimiintay waqfeen oy muxsiniin waqfeen oo ahlu khayr waqfeen meeshii loogu talagalay aan lagu bixinayn waagay saxaabadu qabteen ilaa yowmina haada ahlu khayrku guryay waqfaan beeray waqfaan jiha caamaa lagu waqfaa mid khaasaa lagu waqfaa awqaaf baa ku badan dimashqa dadkii waqafkaasi loo la inaan ku jirin kalama kala garanayo shuruudulwaaqifiin way in diraastoo lama garanayo madarisadan xataa qolyihii dhisay hantida ay bixinhayaan iyo qolyahan ardada joogta la siinaya shuruuddii xataa ma hayno karatu اlawqaafi fii dimashqa maca jahaalati shuruud اlwaaqifiin waa masala shubha keentay waa runtii shubhay keentay cinda almutawariciin aduu markaad leedahay meesha inagu waxaynu biyacbaalba ku jiro weeye moogtahay baa maaha shuba shuba meehe xaaraanta caddayd baa la jeexahayaa oo la derderahaya o indhaha laga ridi qodobka labaad wuxuu yidhi waxaa kaloo ku badan almaxjuuriina calayhi dad ee dhaqanka iyo maamulka iyo agaasinka dhaqaalahaan ku fiicinay oo sufaha ah ayaa tifka ah hantidoodii qudaadii baa xajri ku samayn dowladdii baa xajri soo rogay shuruuddii baa la jabinayaa suuqii bay ka ganacsanayaan kii mutlaqu tasaruf ah iyo maxjuurkii baa isgarab fadhiya badeecadii hantidiiba saas u dhexgeli kitaabulxajirna waa baab dhan haddii la rabo in la tixgeliyo maxaa kale wuxuu yidhi beeraha dimashqa ku yaalana waxaa lagaga shaqaystaa almusaaqaad musaaqaad waad garanayse musaaqaad isla warowtan inaad adugu dhulka tiraa ninkan oo ka shaqee wixii ka soo baxana waynu kala qaybsanaynaa kolba faa'iida laisku ogeeyo nisba miawiya boqolley boqolkiiba konton shan nus sudus ama ulu ama rubci wix lagu heshiiye shuruudii musaaqaadkan lama ilaaliyu yidhi qaabkii beeraha sharcigu udhiga loogama shaqeeyo dadkan shaqaysanaya maxjuuriin iyo sufahatifka ah oon shuruuddii ilaalinaynin sidoo kale awqaaf baa ka buuxda marka adduunyada yar baan joogaaye waxaan calfanayo aabbihi hooyadii ku filay idinku iisoo dhibi rootigaas aabbihiay ku qoysteen hawshu sidaasay ahayd xagga amriga bilmacruuf alamr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar caan buu ku ahaa boqoradii xilligiisi joogay iska daa shacab iyo caami iyo bulsho kale si toosoo ugu tegi jiray ninka ugu dhib badnaayee ninka la hadlaba qoorta qaadi jiray dimishqahaysan jiray ee milka daahir loo jiray wuxuu ihi nawigu arko waan ka cabsadaa ma aqaana balaayi jin wuxuu wata garan maaye wadnaha lay dhaafi asaguna siduu wiiluu dhaloo yar buu canaanan jiray nawigu waxba kama kaana laa yakhaafu illaahi lowmata laa'im kaana ammaara bilmacruuf nahaan can ilmunkar bay culmmadu yidhaahdeen haddii loo diido inuu ninka daalimka ama faajirka uu xaqa u sheego meeluu u maro u waayo dhambaal iyo waraaq buu u qori jiray inuu toos ugu tago runta ku cadeeyo ku baydho ku jexjeexi iyo inuu waraaq gaadhsiiyey ahayd ilaa culimmadii zamankiisa ay ka dacwoon ay yidhaahdeen nimankan boqorrada saad u cananayso waaga dambe annagaa nugu layn doontaa nawigoo keligaa ah hawshaa samee ku raaci mayno waalinbu intuu ka hadlay canshuuraad laga qaadi jiray bulshada xilli abaara dhaceen cudurana bilowdana dimishka ayuu kii boqorkaa meesha haystay wuxuu yidhi haddana canshuura inaad dheer buu qor wuxuu yidhi canshuurta horaanba xaaraamayd biijmaaci lmuslimiin haddana ummaddii oo sii liidata oy abaar dhaawacday xanuunana halaakeeyeen baad jirta gebi ahaanba ma samayn kartid aad buu u canaantay adiladii iyo sunnadii axaadiiii iyo aqwaal culamaba u daldalay inuu xataa yahay siyaasi aan siyaasadda ku fiicnayn buu u sheegay war xilliga bulshada wax la saro waa xilligee xilliga berisamaadka la fiirsadaa ay wax qaadi karaan xillay il daran yihiin haddana dhabarka ka sii rar waa dhaqan xumuu yidhi kii boqorka intuu xanaaqay iyo wadaadihii newi waraaqda la qoroo dhan buu u soo hanjabay ibnu cataarba wuxuu yidhi waxaan u aad u fikirhaya oo nin walba foorara iyo newi iska farxsanoo tukanhaya hanjabaadiisagoo agtiisa waxay ka tahay nin baa la yidhi hebelo hebel baa kuu dhaaranhayay maakharu idhaafinhayaa buui maakharu idhaafin buui waa yaqiin markaad yaqiin leedahay aakhara lagu dhaafin hebel ninka kuu hanjaaba muxuu samay markuu u badan yahay ilaahay baa kugu sabi oo hadde ka wadaada baa tegi maakhara lagu dhaafin haddii ayib markaasuu wadaaddihii dejiye oo yidhi waxaan waxba kama jiraani sharna idinka iman maahaye cashriinna wata oo ummadda ummadahaas saska ka daaya cilmigiisaa dee waa hani can اtacliim zuhduhu xisbatuhu fii sabiil اllahi iyo cilmuhu waa isagu waa caan weeye laazama jamacata min almashaayikh culimo badan buu wax ka bartay oo uu ka aflaxay imaamku oo aad u fara badan dhowr sheekh baana gooni loo sii tilmaama wadaad loodhan jir kamaaluddiin isxaaq bin axmed almaghribi yuu aad ina ula joogi jiro wax oga baran jiray fakhrudiin almaliki baa ka mid ah wadaad la odhan jira axmed masalim almisri baa ka mid ah ibnu maalik abu cabdilaahi naxwi saaxib alalfiya ka mid ah saaxib alalfiya in badan joogin laakiin mudayrow la joogay wuu ka faa'iiday khaasatan culuum alcarabiya ardo badan buu ka togo qiimo badan oo in badan laasimtay ragga ugu caansan waa calaawdi bni cataar ashaafici ninka iskale alcudda fii sharxi alcumta alaxkaam iyo abulxajaaj almizi alimaam aljabal oad garanaysaan iyo wadaad la odhan jira ibn abifatx alxambali raggaasa ardihiisa uga caansan ka aflaxay wax ka bartay laakiin aad bay u badan yihiin markuu wixii shaam ka jiray iyo intuu mari kare soo ururiyey afartan iyo shanna uu marhayo yuu yar cajisay dadaalkii badnaa ee cilmiga oo dhan buu ka gaabsaday wuxuu u batay tafaruq lilcibaada nin sheekhahoo zaahid ahaa oo asagu shuyuukhdiisa ka mid ahaa maaqaan inuu ku arkay in ilaahay ilhaam iyoba garan maaye yaa wuxuu ku yidhi nawowiyow wixii caariyad hayse kutub aad haysa celi ammaanaadka dadka ay kuu dhiibtayn nin la aaminu ahaay iska celi markaad isfududaysana tuuladii aabbaha iyo waalidku joogeen aad saasuu ku tagay nawow ku soo laabtay nawowi raxmat ullahi tacaala calayhi reerkii ahlkii buu soo salaamay kadibna wuxuu booqday bayt اlmaqdis madiinaة اlquds buu tegey madiinaة اkhaliil oo hadda aad aragteen dhibka ka tagan yuhuud haysato xuduudda lubnaan iyo yuhuudda ayuu booqday kadibna wuxuu ku soo laabtay nawa famaata biha halkaasuu ku geeriyooday isagoo ammaanaadkao dhan iyo xeelkao dhan iska fududeeyey biishaarati min shaykhihi ayuu nawow ku xabaalan yahay amankana lagu booqdaa qabrigiisana waa la yaqaanaa kutub dhowra ayaa laga qoray nawowi axwaashiisa iyo manaaqibtiisa iyo fadligiisa iyo xaaladihiisi waxba marka hadda kama gaadho anugu in yaroo dhiigjoojinta un baan ka rabaa kitaabka u caansan waa kitaabka ardaygiisu uu qoray tuxfat اطaalibiin fii tarjamati imaam الnawowi waxaa iskale ibn caaar ibn caaar calawd ibn cataar ashaafici baa iskale waa maطbuuc kitaabku waxaa ka mid a kitaabkii uu qoray ninka la odhan jiray sakhaawi abdiraxmaan asakhaawi almanhu اlcadb الrawiy fii tarjamati qطb اlأwliyaaء الnawowi asna waa maطbuuc waad aqrin kartaa almanhal اlcadb الrawiyu fii tarjamati eesh qطb اlأwliyaa الnawowi asna waa maطbuuc waxaa ka mid a kitaabkii siyuuطi mxuu ahaa alminhaaj الsawiy fii tarjamati imaam الnawowi asna waa maطbuuc kutub dhowraa laga qoray xaaladiisa dhalashadiisa ilaa dhimashadiisa oo manaaqibtiisa iyo fadaaisha culamada ay kaga hadleen asagaasaad ka muraajacaynaysaa waxaa ka mida manaaqibtiisa uu khaaska ah culummadii qarnigii quruntii dambe timidoo dhan qarnigii saddexaad iyo labaad iyo afraad xilligii ahlu khayrku joogin iga daa quruntii dambe wadaadihii soo maray tarjamadooda markaad akhrinayso wadaadku marka aad loo ammaano oo khayr badan lagu sheego waxaad arki mulaaxadaad la saaray hebel baa duray hebel baa wax ka sheegay hebel baa iska laadlaadshay hebel baa xiniyaha maroojiyey baad maqlaysa nawowi waa maqbuulun cinda jamiici الطawaa'if nin u tarjamaystay oo tarjamadiisiiyo nawigu ku sheegay wax ma'had ah iyo malxad iyo naqdin iyo durud iyo tacan iyo wax ka sheegid ma jiraan daad doontaan idinkuwa baadha fiiriya wadaaddaha kale ninkaad ogu jeceshihiin tarjamadiisa soo qabta mid iska lalaadsan baad arki oo wuxuun ku haysta oo duraya ama xasad ha keeno ama xaqiiqa ha noqoto ama asagu ilaahay subxaanaه wa tacaala hawshaasi waa ka badbaadiyay lahu alqabuul attaam fii madaahib اlculamaa fii asnaaf الطawaa'if qabuulkaas weliya tarjamadiisu markaad fiirisan hawshaasaad ku arkaysa culimmadu waxay uga markhaati kaceen nawowi inuu ahaa nin saaxiibu sidqa wa ikhlaas iyagaa uga markhaati kacay ummaddaanna culimmada taqanaanu u daynaynaa waxaana ku tusahaya ilaahay kutubtiisii barakada iyo nacfiga uu saaray kitaabkiisa oogu yareed aragteenee arbaciinkaa ah iyo kitaabkiisa oogu weyn ee dhammaystiran oo kuma ah hmm? kitaabkiisa uguna dhammaystiran waa rawdaha wey rawd aalibiin wey kutubta kale waa naaqis naaqis sharxu muhadabka iyo muslimka iyo rawdaha ka wey intuu ka qor marka la fiiriyo rawduhu haddii si toosu loo qoraa dee waa dhowr iyo toban majalado matni ah oo matni madax banaana wey muhadabka dee sharxu muhadabka waxaa is saara majmuucii iyo matnigaba is saara almuhim kitaabkiisa oogu yar iyo ka oogu weynba waa kitaab maqbuula aad loo jecel yahay w wax yaroo marka mulaaxada ku saabsan muctaqadka imaamka ayaan eh, tilmaamaya kadibna waan ka tegaynaa in sha allah alimaam nawowi raxmat ullahi tacaala calayhi sida la og yahay qarnigii toddobaad hijrada ayuu dhashay dhex qarniga asaga ah qarni wuxuu ahaa eh, qaybtiisa hore oo xilligu ku beegmay ah laba kooxood oo midna ashcariye la odhan jiray midna maaturidi la odhan jiray ayaa waxay labisteen shaar annaga ahlu sunna ah dowladii xilligaa jirana iyagaa culummo u noqday nin walba marka iyaga ka soo horjeeda ama muctaqadkooda wax ka sheega ama dafirsan ama diidan shaqooyinka xataa loo diidi jiray gaajo u dhiman jiray bal waxay dhihi jireen dhiiggiisaa bannaan ha la dilo ilaa maqriisa almu'arikh uu yidhi ninkii khilaafa waaga ayada ah ama waa la dili jiray ama xabsi ku waari jiray ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ibnu taymiya ku sallida ayagii markaasaa boqorna tabar u waayey wadaadna tabar u waayey ilaahay hadduu mugta kugu diro baail inaad dubdumiso in allaha yudaaficuna way shaqayn la soco hadda boqorradii baa tabar u waayey wadaadana waa hollin waayeen ra'yigaas saa'idka marka ashaacira ahlu sunna iyo maaturidiya ahlu sunna waqaala alxaq buu ku soo barbaaray wadaadihiisuna u badnaayeen asaguna ujeeddadiisu iyo maqsadkiisu wuxuu u badnaa alfiq saa darteed kitaab caqiida oo uu qoray kama tegin ilaa risaala mufrada oo uu qoray intuusan dhiman laba bilood ka hor wax usuuludiin oo uu ka qoray ma jiro cilmiga laga dhaxayna waa maxay waa alfiqhu iyo sharxu اlaxaadiiث buu u badan yahay himmadiisu marka fiqigaasuu ahaa taxqiiqiisa fii usuul اddiin iyo ikhtilaafka caqaa'idka iyo milal wanixalka ma xoog badnayn ama hamiyad iyo nafsiyadba ooma helaynin maogtahay waxaa weeye ilaahay baa addoommaha nin walba qaab u qaabeeya ardayba sada usoo kacaba wuxuu jecel inu carabiyada iyo sarfiga iyo balaaqada iyo mantiqa iyo naxwada iyo howlaha aan weligii daba taagnaado wax kalaba ku socon maayo midna fiqigaasaa ku socon mid tafsiirku iska jecel yahay mid xadiidkuu ka helaa hiwaayadaadu way kala duwan tahay haddii intaba rabbi kuu jamciyana hadda waa kamaal in laisu keeno waa adag tahay dad yar baana isu keenay hamigiisu marka iigaasu ahaa kutubta marka markuu sharxaayo ama fiqi ha noqdo sida sharxulmuhadabka oo kale ama xadiis noqdo sida alminhaaj calaa sharxi saxiix muslim oo kale ha noqdee wuxuu leeyahay akhtaa caqadi ah akhtaada waxay kaga timid laba meelood bay-adii uu ku noolaa warkaasaa socdoo badnaa labo kitaabkuu sharxay wadaadii sharxayna niman ashaaciray ahaayeen warkoodii buu soo guuriyaa markaasuu ka tagaa maqaa'ilun baa mise waa naaqilun kala garan waaye nebigu warkan uu meesha ku sheegay ma naaqilun lahuba mise waa qaa'ilun bihi waa war dhib badan axaadiista muslim markuu sharxaya akhdaada uu gelaya caqadiga ah waa hadalkii maazari uu soo guuriyey ama qaadi ciyaad uu soo guuriyey ima bilxarfi aw bilmacna ima bilxarf aw bilmacna hadal nawi iski u leeyahay isagu u curiyey oo kitaabka ku jiro uu ku jiro uu ku jiro maxaanku dhahday khalad caqadiya ama khaaطa caqadiya ma jiro waa hadaluu soo guuriyey ima can abi cabdillaahi almaasari almaliki wa ima can ilqaadi ciyaad alyaxsubi oo labaduba kitaabka sharxay ima naaqil wa ima qaa'ilun bihi waa laysku khilaafaa walidaalika dahabi ra'yi asagu gooni uu leeyahay markuu taarikhulislaam u tarjamaysanagu wuxuu yidhi wa kaana madhabuhu fi الsifaati الsamciyati الsukuutu waimraaruha kama jaءat warubama ta'wala qaliila fi sharxi صaxiixi muslim u fiirsa dahabi ta'wiilku waa ku badan yahay fii sharxi saxiix muslim laakiin asagu wuxuu ku leeyahay sifaadka rabbiga ee kitaabka ku yimid ama axaadiista ku yimid nawowi madhabkiisu waxaa weeye madhab salaf الsaalix in sideeda loo maro wa kaana madhabuhu fi الsifaat الsamciya الsukuutu waimraaruha kama jaءat warubama ta'wala qaliila fii sharxi muslim inuu wax yar awiisha ta'wiilkii badnaana dahabi wuu ogya muxuu oga tagay wuxuu u arkaa qaybo ka mida inuu yahay naaqil laa qaa'il bihi warkaasaa u arkaa taas sakhaawi markuu asagu u tarjamaysto wuxuu yidhi kadaa qaala الذahabiy wالta'wiilu kaiiru fii kalaamihi wuxuu idhi dahabi sidaasuu yidhi laakiin ta'wiilka sifaatka in la leexiyo ah oo meeshay salafku marjan laga leexiyo waddo baas lala aado hadalka dhow waa ku badan yahay buui sakhaawi meeshuu fiiriyey iyo meeshuu fiiriyey dahabi ayaa kala duwan dahabi wuxuu fiiriyey maqaa'ilba mise waa naaqil wuxuu kaloo eegay ardaygiisii khaaska ah ee dhowr iyo toban sano wax ka baranayay oo ibn cataar ashaafici calawddiin wa calى طariiqaة الsalaf الsaalix laa yufawid wla yuأwil وinama yuhbit إثbaata baciida can التashbiihi وbaciida can التacطiil dahabi iyo ibnu cataarna walaalo weeye xaggey walaalo ka yihiin xagga hooyey walaal ka yihiin isku naas bay nuugeen ibnu cataar iyo dahabi islaam baa wada nuujisay xog khaasa marka ibnu cataar uu bixiyey inuu dahabi hayay baa laga yaabaa masalaة الnaqli wاlqowla uu kala qaadayo ثaaniyan jus dambe oo imaamku uu qoray baa jira xilliguu dimashq intuusan ka tegin inawa uusan ku laabanin uusan geeriyoonnin yaa su'aal adag la soo weydiiyen nin caalima wuxuu yidhi waxaan rabaa masalatu kalaami illaahi waa batay murankeedii baa batay inaad iiga jawaabto jawaab mufasala calaa ariiqati salaf saalix risaaluu allafay nawowi raxmat ullaahi tacaala calayhi wadaadihii cashaacir la odhan jiray yaa ugu dhiil qaaday wuxuu dhaafayna ma jiro waa mabuuca risaaladu ahriya hadda kahorna markaan muslim marahay mar baa tilmaama laga yaaba waa mabuuca ahriya juska asaga ah, wuxuu kaga beri noqday ashaaciriya waxay qabeen ariiqatu salafi saalix baana sidaa abuu yidhi mas'aladii ugu darrayd ee ashaacir kale ay ku khilaafeenee tilmaamahooda goonida ahayd ama khasaa'istooda saddexdaa midda u weynayd ah waxay ahayd waa masala ibaat alkalaam alnafsi wa inkaar alkalaam allafdi ayuu ahaa masaladii buu daariya daba kitaabka ku saabsan yahay masaa'il badanoo marka caqadina uu kaga hadlaya ariiqadii salafku intuu maray oo nin la odhan jiray alimaam axmed xasan alurmawi shaafici kitaabuu qoray haayat اlmaraam fii masalai kalaam illaahi uu kitaabka ku qoray buu soo guuriyey min bidaayati ilaa nihaayatihi markaasuu yidhi wabihi aquulu kitaabkaa wuxuu sheegoo dhan baan taageersanahay wahuwa qowlu jumhuuri culamaai min alkhalafi waasalafi ashaaciru shubahoodkoodii buu keenay labaatan iyo ko waji buu ku baabi'iyey shubo walbay masaladaa ka sheegeen buu ka hadlay hadda wuxuu ihi nawowi markaan hawshan ka hadlay waxaan oga hadli doonaa calaa ariiqati almutakalimiina wa ahli اljadal wadaadun xadiidka baad moodaysaane waxaan iska dhighayaa mutakalimay cidu sooraan tahay kitaabkaas iyo masaa'il iyo sharxu muslimku markuu maraya meelu ayaa ku khilaafay iyo qiطcada uu bukhaari ku sharxay marka fiiriyo waxaan u kala qaadana laba marxalo marxalo awaa'ilkiisii horaa ah oo xilligu muslimka alifay ah, sharxiisa iyo majmuuca iyo oo uu u badnaa inuu sifaadka marna sugo marna tafwiidiyo marna uu ta'wiiliyo tafwiidkeenu ka hadlayna bidciga ana waa tafwiid almacna iyo marxalo dambayso oo maraxishan damba ah saa darteed waxaan leenahay laba asal oo muhiim ah ayuu horaanba nawowi ku khilaafsanaa ashaaciro asalka koobaad m waa maxay masalaة اliimaan masalaة اliimaan wuxuu qabaa nawowi aliimaanu qowl wacamalu waاctiqaadu xaqiiqatan acmaalu jawaarixna waa iimaankay ka tirsan tahay si dhab ah iimaanku waa kordhaa waana isdhimaa xataa acmaal اlquluub iyo tasdiiqa marna kordhay marna yaraanaya calى ariiqati salaf saalix buu maray qaybta hore sharxu muslimku ku maraa sharxa bukhaarina wuu ku maraa weliba aad buu u radiwada haddii ka soo horjeeda hawsha iyadaa masalada labaad oo ku khilaafay muhiimka jiddan waxaa weeye awal lwaajibaati cala almukalafiin awalu maa yajiba cala annaas waa maxay shayga u horeeye markaad qaangaadha kugu waajibaya waa maxay ashaaciru waxay leeyi waa maxay annadar inaad ilaahay ku fikirto iyo alla ma jira mise ma jiro wey ama waxaa weeye macrifat ullah qoli waxay dhah maya waaba waa wujuubu macrifat اllah wujuubu ashak laga soo guriyay inkastoo iyagu ku riixaan mucsil ay ku riixaan hawsha wuxuu ku baabiiyey sharxu muslim iyo sharxa e, bukhaariba awal maa yajibu cala lmuslim waa maxay annutqu bishahaadatayn kadibna uu iyo arkaanta ku dhaqaaqo waxaana wuxuui waa bidco mutakalimiin iyo falaasifa ay keenoo shuqul lagu lahayn maxaa ii soo hadhay asifaat alkhabariya oo dhan wuxuu yidhi sifo waa kitaabka ka akhriya sifo kastoo ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay ama uu sunnada ku sheegay ama salafku ay ku ijmaaceen ama daliil uu tusahayo waan waan aaminsannahay buuri biduuni min hayri taxriifin walaa tactiil min ayri muhaalaatin fi libaati oo tajsiim iyo tashbiih uu ka dhalanayo ifaadkiiba xataa miaaliyey istiwalla calaa carshii buu keenay ifat lyadayn buu keenay ifat lwaj buu keenay ifat nuzuul buu keenay almaji buu keenay ifaadkii ashacira ay diidi jireenoo dhan ama axaadiiu aaxaad ahaa qadiimat nawc ama asifaat alficliya loo odhan jiray ayuu dhammaan sugay calaa ariiqati salaf saalix marka nawowi markaan leenahay ma ashcariba mise ma aha waa in tafsiilkaa la geliyo ashcarinimo masale ku hadhay nawowi hadda waxaan odhan karaa hal masalo oo masalaة ru'yaة اllahi subxaanaه wa tacaala khasaa'is اlashaaciri misay ahaayeen saddex alkasbu wاlkalaamu الnafsiyu wa ru'yaة اllahi min hayri jihati walaa muqaabala sharxu muslimkaynu ku gaari doonaa masalaة اlkasbi inuu laba ra'yi ka leeyahay ra'yiga dambeeyena ka xaqa uu yahay maxaa ii soo hadhay markaa masalaة اlkalaami nafsina waa isku dhammaato risaaladaasuu ku baabiyey soo dejisoo akhriya raggeena heeka xataa shaamila ku jirta lagu nashiray maktab shaamila ku jirta nimankeena kombiyuutar haysta waad ka heli kartaa ayib جزء فيه ذكر اعتقاد السلف جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات baa la رسالada جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات عفوا ninka marka cibaadada badan ee zaahidka ee alukhayrka ee ilaahay ku xidhnaayo ammaanta iska lahaa in asalkaa weyn intuu ku khaldamaan haddana asagoo khaldan uu ku dhinto buu ilaahay oga ba'ay subxaanahu wa tacaala waa in ilaahay naxariistiisa uu ilaaliyey a'immada waaweyn ahlu sidqi waa ikhlaaskay ka mid tahay idan bidca marka uu khaasa ashaaciro oo nawowi hadda ku soo hadhay oon garanayo waa ru'yatullah taana markuu sheegayay wuxuu uu leeyahy waqaala ahlulxaq wa qaaluu ahlxaqna waa hadalkii qaadi ciyaad waa hadalkii maazari marka ma naaqil baa mise waa qaa'il lanno mana naqdinin ahlu xaqna waa yidhi say doona ma noqotay midda ayada ah way dhaantahee meeshan kale way ka daran tahay leanno ashaaciradu markay leeyihi ilahay waa la arki aakhara waa la arkaya xaqiiqat اru'ya marka la dhiraaniryaa la yidhi waxaad u gasheen muctasilo ee xaqiiqatu ru'yat illahi ma inkirayaan laakiin madhabkooda marka la dhibciyo waxa ka laasimaya aafadaa ah inahaasaanu kaga tagna waa imaam qiimo badan oo ahlu khayr ah marka kitaabkiisa ha laga faa'iidaysto ummaddana ha la gaadhsiiyo بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام رحمه الله تعالى الحمد لله مهد الله u ahaatay allihii alwaaxidi keligii ahaa fii asmaa'ihi وأfعaalihi وصفاaته ilahi subxaanaه wa tacala waa waaxidun fii daatihi fii sifaatihi fii asmaa'ihi fii afcaalihi wax ilaahay subxaanahu wa tacaala la wadaaga sifaadkiisa ama afcaashiisa ama asmaadiisa la wadaaga ishtiraaq iyo wadaagitaan dhaba ah ma jira alqahaar addoommihiisa ka adkaa ee qasbayay alqahaar wa alghaalib calaa cibaadihi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu asagu rabo qadaa'an wa qadaran ayaa addoommaha mara kumana qasbahayee wuu ogaa inay samaynayaan kamana leexan kara oo ikhtiyaarkii meesha kama baxahayo alcasiiz allihii gobta ahaa casiiz wey ilahi subxana wa taala fii afcaalihi wa axkaamihi wa umuurihi alhafaar dhaafidda badnaa ee addoommaha dembiga u dhaafid badnaa ilaahay waa ceeb asturo weeye raxiima sitiir ah mukawir illeyli habeenka gelinayay ku duubayay cala nahaari maalinka mukawir leyli cala nahaari sheekhu min baabi alihbaar walwasfi buu ka wadaa laa min baabi alasmaa'i wasifaat kama wado ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenka iyo dharaarta muxuu iskugu duubaa ama isu gudogeliyaa tadkiratan xusuusin uu xusuusinayo liulilquluubi dadka qalbiga uu saaxiibkaa iyo wal absaari aragtida diineed leh dadkaas waxaa la xusuusinayaa waxay yihiin habeenkii maalinkii baa isgelaya isbedelaya isfangelaya allaha awooddaala inay caabudaan oy ka cabsadaan ooy qalbiga iimaanka ku hayaan maskaxda ka xishoodaan ayaa lagu xusuusanaya falka waxaa loo samay inaad wa ku tadkiiratan xusuusin la xusuusinayo ilaahay cadamadiisa rabbinimadkiisa boqornimadkiisa liuli lquluub dadka qalbiga u saaxiibka dadka qalbiga wanaagsan leh yani caqliga hadda laga wada alquluub huna liahli lcuquul baa laga wada dadka caqliga leh ee wax garanaya ayaa rabbi xusuusinaya iyo wala absaar aragtida dheer fiirada leh garaadka leh sidoo kale wuxuu rabbi sidaa u yeelay watabsiratan tusid la tusahayo shayga xaqa ah lidawi lalbaabi kuwa dhugta leh iyo walictibaari fiiraqaadashada leh kuwa taamilo qaata ictibaarku waa inaad wax ku cibra qaadato wاsaciidu waa liman itacda bihayrihi ayb sida adduunkan isu bedelayo habeenii maalin isu dhaafahayaan iyo aduguna u tegi ku kalaa iman adduunka waa laga socdaa ka cibra watabsiratan atabsira huna waa waa in qalbiga wax lagaa tusayga xaqa lagaa tus tabsiratan tusid lidawi lalbaab jamcu lubbin lubbigana waa alcaqlu walfu'aadu wاlاctibaar dadka taamilo qaatee ku taamilo qaatee ku cibro qaata addoommada waxaa ku dhacahaya soomaali way yaqaana waxay dhah ninkii qayrkii loo xidhay hee aduguna soo qoyso halkaa unbaad mari alladii rabbigaasoo ayqada toosiyey min khalqihi uunkiisa man dul buu toosay istafahu uu doortay yacni hurdo inayna hayso roob iyo jir un hayo oon kulligeenba rundudsannahay buu sheekhu tilmaamaya illa shaydaani naf baa inaga qaab noqday haflaa lagu jiraa hurdaa lagu jiraa ilaahay marka inuu ku dhabandhabo ku toosiiyo oo ariiqa toosan uu kugu toosiiyo waxay ka dhigan tahay aduu hurdo lagaa kacshay oo xaqii indhaha laguu saaray aladii allahaasoo ayqada toosiyey min khalqihi uunkiisa man duulkii istafaa uu doortay xaqa iyo khayrka uu doortay hadduu doortay maxaa ka yimi fasahadahum ilaahay wuxuu marka ka dheereeyey oo markaa qalbigooda uu ku yareeyey faahdi daari daarta aan joognay ee adduunka zuhdigu waan soo marray azuhdu markaad rabto waxaa weeye shayga adduunyada la yidhaahdo in qalbigaadu uusan qiimo ku yeelanin haddaad doontoba adduunyo badan aad haysatid nairobi oo dhan haddaad leedahay ama adduunyada barkeed aad leedahay oysan qalbigaada ku weynayn zaahid baa tahay haddii lagu qaaraamayo oy adduunya qalbigaada ku weyntahayna maxaa tahay nin adduunya jecel baa tahay nin adduunya waa halkaan sayidina cumaan bn cafaan muxuu ahaa zaahid fi dunya cabdirxmaan bn cawf muxuu ahaa zaahid alcashara almubashariina biاljanna fii xadiiin waaxidin lix ka mida ahlu hina bay ahaayeen saxaabanimanka ugu dhaqaalo badnaa bay ahaayeen u fiirsadaba masalada inaad fahantaan baad rabaa rag ayaa ka mida abubakr asidiiq yaa ka mida cumar cabdiraxmaan bn cawf cumaan bn cafaan zubayr bn cawaam lix ka ku odhi inaad fahantaan tobankaasi saxaabada ugu khayr badnay lix ka mida ahlu hinaa ahlu duuur bay ahaayeen wamaca dalika ashad الnaasi fi dunyana waa ahaayeen limaada addunyaan ku weyneen qalbigooda waa abubakr wakii hal maalin ka dhaqaaqay wuxuu lahaa oo dhan wareejiyay saacad kaga dhaq nabigu wuxu maad oga soo tagta caruurtii iyo ahalkii taragtuhum lilah laakiin adoo tusbaxa wareejinaya indhahaas daba dhigaya maalinkii laba jallaadoo qur-aan akhriya safka hore ka baxaynin haddii dhiiqadan isli halkaadan ku weyn tahay saadimateedi tug khaairaad tahay nagaad been noo sheegaysaa inaad la rabaa hawsha indhahoo laysdaba dhiga maha suhdigu la xidha maha waa maxay waa inaad adduunya qiimaheeda garata waxay tahay cinda allahi ka tahay low kaanat iddunya tazinu cind allahi janaxa bacuudatin maa saqaa minha kaafiran sharbata ma waa in adduunyo qiimahay leedahay cinda allahi wa cinda rasuuli wa cinda sharci qalbigaada uu yaqiin ahaan ugu jiro dhaqankeedana uu kaa muuqdo haddaad doonto malyan dheer baad noqotay inaad ifahanteen baan u malaynaya marka caallohuno la ii soo qaato zuhdi maaha wadaadda allo baasha qalbigiinna ka saara qalbigiinna weynaado allah wamaa cindahu qalbigaada hadduu ku wen yahay adduunyadaad doonibaad maxaa tahay zaahid fi dunya macnahaasaa laga hadlaaya fazahadahum ilaahay wuxuu nacibaysiiyey oo qalbigooda uu ku yeereeyo uu ka saaray xub dunya baa laga wadaa fii ahli daar adduunyada intay joogeen wa shaqalahum rabbi wuxuu ku mashquuliyey uu doortay oo rabbi ku hawliyey oo rabbi u adeegsaday bimuraaqabatii inay isha baarkeeda ku hayaan alle iyo qalbiga muraaqabo ilaahay baa ku arka waxaan alla raalli ma ka yahay waxaan yaa kuu diray qalbigiisa wuxuu la jira allah tilaabaduu qaaday ka fikray ule ilaahay raalli ma ka yahay aakhira ma ku badbaadaysaa inaad sidii dameerkii u shaqayso sidii dameerkii u xoogsato sidii daanyeerkana u ciyaarto sidii bakhtigana u seexato ma iskeenaysaa idan washaqalahum ilaahay wuxuu ku mashquuliyey dadkuu doortay ee khayrka ah bimuraaqabati ilaahay inay qalbiga ku hayaan oy ka cabsadaan waidaamati alafkaari bacdu nusakh waidaamati aliftikaar iyo fikir inay joogteeyaan idaama mudaawo bacdu nusakh baa qoraya idaama iyo mudaawo ilaahay ku mashquuliyey in ay qalbiga alla ku hayaan rabbi muraaqabeeyaan rabbi ilaaliyaan xumaanta iska ilaaliyaan maxay soo marteen ixsaanka markii la tacriifinayay an tacbud allaha kaannaka taraa hadihi almuraaqaba ayib iyo waidaamat اliftikaar fikir joogta ana ilaahay baa ku mashquuliyey ilahay bay ka fikirayaan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laayaatin liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi الsamaawaati wاlard xadiis dacfi ku jiro sida raajixna xasana tafakkaruu fi alaa illah walaa tafakkaruu walaa tafakkaruu fi daat اllah ilaahay nicmooyinkiisa iyo adduunka wuxuu dhigay iyo waxaanu makhluuqaada rabbi kutusahaya awooddiisa rabbinimadkiisa boqornimad kutusahaya asaga laakiin ha ku fikireen intanaa kugu firan idan waidaamat اliftikaari aw idaamat اlafkaari alfikru waa inaad ilaahay subxaanaه wa taala makhluuqaadkiisa nicamku dhigay sancadiisi baa ka muuqata allay kutusahayaan ilahay awooddiisa baa ka muuqata aad ku fikirto fikir iyo iyo tadkiruu sheegay imaamku waa labada shay ee zuhdiga keena haddaad ka fikirto aakhara waxa jira adduunka waxa yaalla xaggana aad xusuusto wixii lagaa keenay iyo meesha kuu dambayn doonta qalbigaada waxaa ku weynaanaya alraqba fi اlaakhira maxabat اllah wa maxabat rasuulihi iyo altaqalul min addunya baa ku badanaya wuxuu kaloo ilaahay ku mashquuliyey wa mulaasamat اliticaadi cibro qaadasho inay joogteeyaan mulaasama iyo idaame iyo waa isku mid inay laazimaan aliticaad inay ku cibro qaataan ku taamila qaataan bihayrihim waaa ku dhacay waxaa ku dhacay boqorra awey jabaabira awey culummadii hore awey waa la wada tegay meeshay mareen baad mari doontaa iyo weli dikaari ilaahay in la xuso ama la xusuusto alidikaar waa ifticaalo min adikri wa tadakuruna iticaad in la cibro qaato la taamilo qaato adduunka wax ka dhacay lagu cibro qaato walidikaar ilahay aan la xusuusto wwafaqahum rab wuxuu waafajiyey lida'bi lida'uubna bacdu nusa baa qoraya lida'bi inay ku dadaalaan addabu huna alijtihaad addabu huna alijtihaad waxay kaloo noqotaa da'bigu almudaawam waxaad joogtayso wuu noqdaa wwafaqahum rab wuxuu waafajiyey lida'bi ay lilijtihaadi inay ku dadaalaan fii taacati rabbi inay adeecaan oy rabbi caabudaan ama lida'bi inay joogteeyaan buu rabbi waafajiyey oy daa'imaan fii aacati ilaahi eh, aacadiisa wata'ahu bay u diyaargaroobeen buu rabbi waafajiyey lidaari اlqaraari daarti sugnaanshaha ta'ahub loo diyaargaroobo loo xadxayto loo shaqaysto lidaari اlqaraar daarti sugnaansho oo aakharaha dee daarta lagu sugnaanay mar dambe aan laga dhaqaaqayna waa ti aakharo iyo walxadar inay ka digtoonadan oo iska ilaaliyaan baa rabbi waafajiyey mima yuskhitu rabbi wixii xumaanta macaasida rabbi wuxuusan jeclan oo dhan inay ka fogaadaanna rabbi waa waafajiyey oo waajibina waajibinayo keenaya daar albawaari daartii halaaga albawaar huwa alhalaaku shayga badeecada markay intay higis noqoto bixi weydo kugu fadhiisato aad bilaash ku bixiso amaad kaga tagtaa ladaa baara shayu yabuuru baaran fahuwa bawrun ay kasada wa fasad laa manfacata fiih waagi dambena wax walbu halaagsamaa bawaarka la yidhahdaa waaxalluu qawmahum daara albawaar ay daara alhalaaki wاlkhasaar wayuujib waxa rabbi cadhogeliya muxuu waajibiyaa jannana wuu kaa fogeeyaa naarna wuu ku waajibiya haddaan rabbi ku cafiyin subxaanaه wa tacala wayuujibu waajibiya daara albawaari daartii halaagsankaoo jahannama iyo naar ah ilahay baa ka fogeeyey iyo inay ilaaliyaan oo calaa daalika arinka ay dhowraan baa rabbi waafajiyey maxay dhowrahayaan adduunyaday ka saahidaan ilaahay oo qalbiga ay iimaanka ku hayaan ayagoo fikirkooda uu joogto yahay ee cibro qaata xusuusta aan ka daalin daacada ilaahay u diyaar garoobaya aakharo iska ilaalin wixii ilaahay cadaabkiisa waajibiya waalmuxaafadatu calaa daalik shayga soomaali waxay yidhahdaa hanti in la helo ma in la hayaa daran way ogyihin wax walba hanti inaad hesho ama aad tabacdo ma dhibadno maxaa daran inaad hayso inaad xoogow maalmo qur isku aadisato iyo wardi iyo soon iyo xoogow muraaqabo ood yar khushuucdo ma badno oo khaairaba kugu ima laakiin inaad joogtayso ayaa he ayaa daran laa takun cabdallaah kaana yaquumu leyla fataraka qiyaama alleyl shayga khayrka inaad joogtaysa wax walba ka daran habay yaraado inaad bilowdo way dhib yar tahay laakiin inaad joogtaysooda wado ayaa aad iyo aad u adag ilahi subxaana wa tacala khayrkana waafaji isaga awood leh maca tagayur اlaxwaali wاlmuxaafadati in la ilaaliyo la daa'imo calaa dalika khayrka la soo sheegay maca tagaayur اlaxwaali xaaladaha isbeddelkooda lala qabo abaar baa dhici barsamaad baa iman cabsi baa iman nabad baa iman xoolaha kugu yaraan xanuun baa iman caafimaad baa xiga waa adoo dhan baa fii taqallub ah adduunkii baa isbabedeli hal usbuuc baad waxaad maraysaa intaasoo xaaloo kala duwan inaad tubti weli ku taagnaato way adag tahay dad ilaahay doortay un baan waxba iska bedelin inay wax kordhiyaan khayr kordhiyaanba mooye iyo wاlaطwaari xaalada alaطwaar waa jamcu طawrin wahuwa taaratu wahuwa taara aطwaar iyo axwaal waa isku mid ayb maca tagaayur اlaxwaali xaalaة الشhakhصi baa isbedeli wاlaطwaar aطwaar الzamaan baa isbedeli طawrkan waxaad u celinaysaa zamaanka iyo hawlihiisa xaaladana shakhsigaad u celinaysa adigaa xaaladahaada way iskala bedelayaan ayb zamankuna waa isbedelayaa reer iiraan waxay yidhaahdeen saddex sabti isku si oma taallo saddex sabti isku si oma taallo maxay ka wadaan saddex wiigoo isku xigta ilan halkii wiig buso hal sabti un ma gasho isku si oma taallo kulla yowma huwa fii shani wey taqallubkaasaa socda garaangirtaasaa wareegaysa marka waxaa la rabaa garaangirtaa wareegaysa inay khayr kuu kordhisa mooyee inaadan gaasirin oodan dibdhicin oodan gaabinin baa la doonaya axmaduhu mar labaad buu rakaadiyey sheekhu ilahay inuu ku mahadiyo axmadu mahadinaya markuna bisiiqati اlismi buu kusoo mahadiyey haddana ficli iyo tajadud keenaya iyo xuduu buu la yimid axmadu allaan ablaqa xamdin mahadintii u xeeldheerayd baan alla mahadinaya waskaahu mahadintii u dahirayda u nadiifsanayd baan la mahadinaya waashmalahu mahadintii u guda ballaanayd baan rabbi mahadinaya waanmaahu tii u ziyada badnayd baan rabbi mahadinaya yani waba mahaduu rabbileon ka tagay ma jiraan jamiica almaxaamidna allah muta waashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaa alla xaq lagu caabudan alla ka ahayn inuusan jirin albaru alihii isaanka badnaa albaru allihii ixsaanka badnaa khayrka badnaa nicmada badna alkariimu deeqda badnaa alra'uufu naxariista badnaa alraxiimu naxariisanayay ra'uuf maka iyo raxiim saacaan waa la kala qaadaayo alra'uuf waxaad u dhowaynaysaa bimacna latiif allihii dhimrinta badnaa ee u dabacsanaa adoomihiisa ahlu khayrka ah alraxiimu naxariista badnaa wa ashhadu waxaan qirayaa anna sayidina muxammadan ugaaskayga muxamed ahaa cabdu addoonka allah inuu yahay wa rasuuluhu dhambaal uu soo diray ilaahay uu soo doortay inuu yahay waxaabiibuhu alla kuu jeclaa inuu yahay baan qiraya wa khaliiluhu saaxiibkii ilahay inaan qirayaa wey khallada iyo maxabada kee sarraysa waa la isku khilaafaa ibnuqayim wuxuu rajaxaa asagu in maxabadu ay xoog badan tahay wadaadana khalladay rajaxaan waa lagu dagaalamaa markaa wuxuu diidaa in la yidhaahdo ibraahim waa khaliilullaahi muxamedna waa xabiibullah marka nabiyulaahi ibraahim iyo muxamed alla wuxuu jecel yahay cala araajix min aqwaal ahli اlcilm he muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam waana afضal khalq اllahi sida raajixa suubanuhu calayhi الsalaaةu wasalaam marka xabiibuhu wa khaliiluhu alhaadi ummaddu ku hanuunaya hidaayata tawfiiqin maahe waa hidaayatu irshaadi wa bayaane ilaa siraatin jid mustaqiimin toosanoo dee diintii xaqa ah wadaaci ummadda ugu yeedhay ilaa diinin qawiimin diin toosanna ummadda ugu yeedhayey salawaatullahi ilaahay ammaanihiisa iyo wasalaamu nabadgelyadiisa calayhi cala rasuuli ha ahaato iyo wa calaa saa'iri nabiyiina ambiyada intoodii kale baaqigahayd wa aali kullin nabi walba aalkiisana naxariistaas iyo salaamta allaha gaadhsiiyo iyo wasaa'iri asaalixiina intaas suuban oo dhan ay wa baqiyat saalixiin ama intayna ka tegin marka hadda ka hor waa sheega sheegay zuhdiga tacriifkiisa waxaanu soo sheegnay inuu yahay tarku zuhdigu waxaa weeye tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira waxaan aakhara wax ku tarayni inaad iskaga fogaato ayaa zuhdi la yidhaahdaa qeexitaanno badan baa laga baxshaa kaasaa kuugu roon waa tarku maa laa yanfacu fi اlaakhira waxaan aakhare wax ku tarayna hadal badanoo bilaasha wakhti dhumahaya meel iska istaag mubaaxaad lagu mashquulo wax walboon aakhare wax kuu taraynin ood ka fogaata intaad adduunka joogto ayaa zuhdi la yidhaahdaa maa huwa alwarac xalaal miidad waa maxay iyo xalaal quute soomaalida war hebel waa werc waxay u yaqaanaan keliya ninka bakhtiga iska ilaaliya xaaraanta bas hadduu doonto dadka ka xanto oo namaam ha noqdo oo rufyaan ha noqdo oo beenala ha noqdo oo balaayaqaba ha noqdo laakiin warackaas lama yidhaahdee waa hawl kale ama alwarac waxaa weye cinda ahli اlcilmi waa tarku maa yukhshaa daruuruhu fi اlaakhira wax walbo aakhira inuu ku dhiba laga baqahayo adduunka ka fogow hadalkii bilaashka ahaa macno daradii cantarabaqashkii wixii aan bannaanayn xaaraantii wax walbo aakhira ku dhibi kara inaad ka fogaato ayaa la yidhahdaa warac tarku maa yukhsha dararuhu fi اlaakhira ama الzuhd tarku maa laa yanfac fi اlaakhira hada huwa tacriif الzuhd wa tacriif alwarac ama bacdu intaa kadib intii nabiga ilaahay uu ku xamdiyey oo ilaahay uu faallo ammaanay sheekhu wuxuu ibn qayim wاlqalb اlmucallaqu bالشhahawaati laa yasixu lahu zuhdun walaa waracu runtii ma tamisa maaha ibnu qayim wuxuu yidhi qalbiga ku xidhan shahawaadkii adduunyada jecel waracna ka asixi maayo zuhduna u asixi maayo wاlqalb اlmucallaqu bالشhahawaati laa yasixu lahu zuhdun walaa waracun so aniga hadday ku soo idhi ma baasho halkan in laga saaraa la rabaa ma aha inaad gaari quruxsan wadato warzuudila'aan ma ah laakiin waa inuu gaarigu meeshan uu fadhiisto shacaadii baan ku ninafsa waxlig maxaad u baran weyda allah yarxamu markaasu waxaan ka baqay wuxuu idhi af aan dad muslimiina lahayn haddaad barata buu idhi qayb gaalnimaa qalbigaada gelaysuu yidhi afartan sano oo kenya joogay amaandho goosaa laydhi wax walbaa loo keen wuu diiday si ugu joogu ku tegay ma ogolayn haddaad eraysa waxayga ku salaantana buu kaasii jeesan jiray sheekh see nabad buu ku dhihi markaa iyadaa yacni waxaa weeye baashu waxay ka socotaa motoorkan la rabaa inuu saafi noqdo boorigaadaan ka hore jirkaadaan waxaa saaran wax badan kuma xidhno in allaha laa yanduru ilىa أجساadiكم وasuwariكم wlaakin ynduruu إilى أcmaaliكم وqulubiكum وqulubiكum idan marka hawshaasi aada laskaga ilaaliyo أma bacdu faqad qaal اllahu tacala ilahi wuxuu yihi wma khalaqtu اljinna ilahi wuxu uhi jin maanan abuurin wاlinsa iyo aadame إila liyacbuduun xikma aanka inay caabudaan omaana abuurin inay caabudaan waxaan keen uma abuurin inay caabudaan oo iu hogaansamaan oo addoommo noqdaan oo amarkayga qaataan oo fuliyaan waxaan lagama rabo ilahi wuxuu uhi maa uriidu minhum kama doonaya iyaga addoommaha insi iyo jin midnaba min risqin xoole iyo adduunyo inay adduunka keenaan wamaa uriidu kamana doonaya an yuطcimuuna risqiga inay addoommaha ka qoodiyaan farqun bayna اrisqi wاlطcaam risqigu waa xoolahan xoolahan jooga ee geel iyo lo iyo adhi baa leeya lacagtana risqi la yidhaahdaa iyo dunyadan in wax laga soo qaato la dheefsadona maxaa la yidhahdaa طacaam iyo iطcaam weeye waa caam iyo khaas alطcaamu wالطacaamu min الrisqi wالrisqu min allahi subxaanaه wa tacaala maa uriidu saasaa loo kala hormariyey maa uriidu minhum addoommada jin iyo insi kama doonayo min risqin xoolo adduunya inay dadka siiyaan ama ani i siiyaan ama uunkaba siiyaan anaa u ballanqaaday wamaa uriidu mana ka doonayo an yuطcimuuna anfusahum min الrisqi fain allaha huwa اladii yuطcimuhum wayasqiihim hawshan allay ku xidhan tahay inaad ilaahay caabudaa lagaa rabaa asbaabta kalena adaa waad qaadanaysaa waxaana allah kuu xukumay kuu qadaray wuxuu uhi imaamku macnaha aayaddu ay tilmaantay tasriixun carab ku dhajin weeye caddayn la caddeeyey biannahum ayagu khuluqu in loo abuuray lilcibaada ay lilkhuduuci lilahi watadalluli lahu cibaado xilli markaan baabkeeda gaarnaan tacriifin doonaa insha allahu tacaala in ilaahay caabudaan addoommo u noqdaan hadda waxaa la ogyahay kullu makhluuqin waa cabdun lilahi ima qahran wa ima ikhtiyaaran walahu aslama man fi الsamaawaati wاlardi طawcan wakarhan wailayhi yurjacuun addoon walba gaalka ugu gaalsanay sanka taagaya fircoon iyo nabruud ba allaha ka dhigo ilaahay maamulkiisa taliisa kama bixi karaan marka ama adoo doortay oo raalli ilaahay adoon u noqon ama adoo sandulaysanoo qasban baad noqonaysa fa xaqa calayhim addoommahaasi waxaa waajib ku noqday insi iyo jin ee loo abuur rabbi inay caabudaan alictinaau danayn ay daneeyaan bima khuliquu lahu alictinaau dadaal ay u dadaalaan danayn inay daneeyaan ama daryeelaan bimaa khuliquu lahu wixii loo abuuray wlicraadu ka jeedsi baa waajibko ay ka jeedsadaan can xuduudi dunya addunyada dheefaheeda jamcu cadin say uga jeedsanayaan bizahaadati ay bizuhdi fiiha adduunyo inay iska yareeyaan jacaylkeeda qalbiga ka bixiyaan aakhara jeclaadaan alla muraaqabeeyaan fainaha adduunyo daaru nafadin waa guri dhammaado wey waa guri dhammaadon daa'ima daaru nafaad guri dhammaanhaya oon sii jiraynin weeye maa cindakum yanfad wmaa cind allahi baaq wuxuu ihi sheekhu laa maxalu ikhlaadin laa maxalu khuluudin bay ahayd wuxuu oga leexday sajcigi buu rabaa imaamku inuu maro meel lagu waara ma aha waa daar ayaduna dhammaanaysa dadka dul joogana ay dhammaanayaan kullu man calayha faan wey laa daaru ikhlaadin guri laysku waarinhayo la joogahaya ma aha wa markabu cubuurin waa doon wax lagu gudbo adduunyadu markab cubuur markabku waa doonta iyo safiin cubuurkuna waa tallaabidda badda iyo webiga iyo waxa lagu tallaabaa la yidhaahdaa laa manzilu e, xubuurin guri lagu farxa ma aha guri rayrrayn iyo bayraq iyo baytar iyo boodbood ma aha adduunyada waa markab lamaro maro kadibna aakhara la tagaa meesha mu'day la tegi waa aakharo waa guri la maro oo laga sahay qaatee ma ah meel laa manzulu xubuurin ay suruurin meel farax ama raynrayn ama lagu bayraqa ma aha wuxuu uhi sheekhu waa mashracu infisaamin mashracu asalkiisu hiladaa la yidhaahdaa hilada iyo ceelka la dhacaa la yidhaahdaa hiladu intii la tago xoolaha lagu aroorsado yaa laga soo fulaa adduunyada waad iman rabbibaa ku keeni waad ku soo aroori kadibna waad ka fulaysaa xageed u fuli aakhara loo fulhayaa wa mashracu infisaamin waa hilo go'ayso infisaam waa inqiaac waa hilo go'ayso aan la joogaynoo laga gudbahayo waad ku aroori waad ka bixi adduunya waa timid ilaahay baa ku abuuray minha khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhra wad ka tegaysaa mashrac waa maxay waa almanhal aw almawa waa hilada ama ceelaalka la dhacaa la ydhahdo waa inqiطaac macnuhuna waa maxay adduunyada mar baa timid sida hilada loo dhaca dhacaysa waadna ka fulaysaa sida looga fulo hilooyinka iyo ceelasha looga fulo laa mawطinu dawaamin meel la joogo oo daa'imta ma aha mawطin balad la daaim ma aha beled joogtaynhaya ma aha hila la sii joogaya ma aha lhaada mar hadday adduunya sidaa tahay aakharana sida la soo sheega tahay kaana alayqaadu dadka dhugtala ama fidhoon ama baraarugsan ayqaad waa jamcu yaqidin ka fainin ayb kaana alayqaadu dadka soo jeeda ee naftooda danaynaya ilaahayna ka cabsanaya aakharana qalbiga ku hay waxay noqdeen oo min ahli ahli addunya ka mida hum waxaa huurinaya ninkaan ilaahay caabudayni fii haflatin saahu ninka ilaahay caabudayana waa soo jeedaa hum ulcubaad waacqalu nnaasi kuwa ilahay caabud waacaqalu nnaasi dad waxaa u dhug u garaad badan fiiha fi dunya hum uzuhaadu kuwa adduunyada iska yareeya qalbigoodana ay ku yaraatay aakhrana ay ku weynaatay qaala allahu tacaala inama maalu xayaati اdunya addunya tusaalayadood waxaan weeye ka maali biyay la tusaalataa ama la tootahay anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa cirka aanu ka keennay faاkhtalata markaa isku dheehmo isgalay bihi ay bisababi اlmaطari nabaatu اlard dhulka nagaadhkiisii iyo biqilkiisii iyo beertiisii markuu roobku do oo dhulku si fiican u cabo maxaa soo booda nabaad baa soo booday daaq baa soo booday waxal baa soo booday nabaadkaasoo mimaa yaakulu الnaasu dadku waxay cunaan ah waxaa inagu calfanaa dee dhulbu ka soo baxaa walancaama xooluu calfadaan waxay daaqana dhulbu ka yimaadaa xataa idaa akhadat ilardu dhulku markuu qaatay sukhrufaha quruxdeeda bilicdeeda roobku aragtay dhulku suu qurxiyo meeshii gabaadiirtayd baa madoobaan way qarsoomi dhulkoo dhan baa simi qurux ad la meesha ka soo bixi wazayanat xaggana ay quruxsanaatay ay binabaatiha wainbaata ay ku quruxsanaatay wadanna ahluha ahlu adduunya ay moodeen annahum qaadiruuna calayha inay goosan doonaan inay calfan doonaan bay moodayaan hadda wax ina haysta wey waa aragtay waxbaad tabci waad wadi xoolaad wadi guryaad dhisi maalinka guriga la furayaad qalaf dhahaysaa sida maalin dhow wadaad soomaaliya ku dhacday halkan hadda dhow inoo dhow inagay aamin u dhexaysa waxaa magaciisa sheegi maayo allah u soo dadaalay caruurtii soo waday guryo dhaadheer gurigu u qiimi badnay uu ka dhisay nairobi habeenkii aroortii loo ballansa in la furo oo la dego yuu maydbari ahaa maydbari adduunya xaalkeedu waa intaa oo wadanna ahluhaa dadkii adduunyada jooga ay u qaateen annahum ayagu qaadiruuna inay goosan ay xaasiduun wey calayha inay kari doobaan beerta oy bakaarta aad adugu calfan guriga adugu aad ku nafisi ataaha amrunaa laylan aw nahaaran maxaa u yimid amrunaa cadaabkayagii halaagayagii in la dumiyo inaad dhimato in caawa ka kaa dareerto layl aw nahaar fajacalnaha waxaan ka dhignay xasiidan ay maxsuudan faciil macan mafcuulow fajacalnaaha waxaanu ka yeelnay xasiidan mid la gooyey la bal jiidhay kaan lam taqna bilams ood moodoba shalayba inaysan jirinba meeshu waxaad moodi inaan ruxbo biniaadam weligii soo marin kadalika sida adduunya tusaalaha laguu siiyey baanu faslu laayaati liqawmi yatabakaruun calaamadaha iyo adilada iyo rabbi tusahaya xaqiiqa dunyana ku tusahaya waxay tahay ku alla ku baraya yaan u caddaynaa u faahfaahaynaa dadka dhugtale ka cabsada subxaana wa tacaala adduunya waa intaas aduguba isku fiiri adduunyada miaalkeed lagu siiy adaa miaal ah waxaanaad calfan doonta iyo xilli aad gaadh warmahayside aakhara u sahay qaadao ilahayna ka cabsaa lagu yidhi wlaayaatu fi hada almacna aayadaha ku soo roray macnahan aayaddu ay tilmaantay kaiiratun way badan yihiin walaqad axsana alqaa'ilu ninkii yidhina waa wanaajiyey oo ma bi'inin ina lilaahi cibaada ilahay addoomma u ahday fuanan jamcu fainin fuanan dhug badan caqli badan garaad leh gabayga imaam shaafici baa iskada raxmat ullahi tacala calayh addoommo dhugle ayaa ilaahay uu leeyahay allaquu dunya adduunyay fureen wa khaafuu waxayna ka cabsadeen alfitna inay fitnayso adduunyadu addunya maxaa loo furhayaa mahafata aliftitaani biha furitaanku haddee saddexda qod laguma qabine waa kinaayo iyo sarbeeb wax lagu fahansiinayo islaam afurta maxaa idinka dhexeeya kala tagte ya islaam la furay fadhiwa ma yaalbadhan soomaali kii furana fokanee bay dheh kala tagte idaan adduunya haddaad furto waa inaad ka fogaato wey wax laga hadlaayo maxaad oga carari khaafu lfitna nadaruu way eegeen fiiha fi dunya bay firiyeen falamaa calim ay ayqanuu bay ka dhigan tahay waa la og yahay laakiin waa yaqiintii lahayd imaar camaliya shayga aad rumaysan tahay hadduusan ficil khaariji a ah lahayn iyo dhaqan bannaanka ah iimaan lama yidhahda midka asaga cinda tamakuni nadaruu fiiha adduunyay eegeenoo falamaa calimu markay ogaadeen annahaa ayadu adduunya laysad inaysan ahayn waanan waan aysan u ahayn lxayin ay licaaqilin xayi waa wada lahay xayiga laga hadlahayo waxaa weeye waa kii wax garanaya fakira ilaahay ka cabsanayay ruux nooloo caqli aysan wadan ahayn markay ogaadeen jacaluuhaa waxay adduunya ka dhigeen lujatan bad mool bay ka soo qaadeen biyo badan lujadu moolka la yidhaahdaa jacaluuha waxay ka yeeleen lujatan mool iyo biyo badan waittakhaduu waxay ka dhigteen saalix alacmaali camalka suubanna sufuna doonyay ka dhigteen iyo maraatiib fiiha ay filujaji lujaji moolka iyo biyaha maxaa lagu maraa dooniya marka baa lagu maraa markabki iyo doontu waa camalka saalixa biyahan lagu maanshoonin ninkii aan doon wadin uu ku hafan ee ku baktinina waa adduunyadii adduunya marka waxaa laga gudbaa weeye camal saalixa wuxuu ihi sheekhu faidaa kaana xawla wasaftu miyaana dee dhammayn karaa mise waad sibaad iisoo ma dhammeeyaa dhib ma laha faidaa kaana xaaluha hadduu xaalkii noqday maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay waxaaluna annaga xaalka ayagu haddaan bini aadam nahay iyo makhluuqna uu yahay wamaa khuliqnaa wixii naloo ablo lahu asagana maa qadamtu waxaan kuu soo hormarishay oo inaad adduunya iska ilaaliso aakharana u jahaysataa fa xaqun cala almukalafi ruuxa mukalafka waxaa laazimo saaran sharcan an yadhaba inuu la maro binafsihi naftiisa uu la qaado madhab alakhyaari dadkii khayrka lahaa waddadoodii so hadday tahay waajib ku ah inaad mariso meeshay mareen ahlu khayr أهل hayr an ydhaba bnafsihi ay an yasluka binafsihi maslak alakhyar buu sheekhu ka wadaa oo wayasluka uu la maro maslaka uli nuha annuha waa jamcu nuhyati wahuwa alcaql wاllubu wayasluka uu qaado maslaka ay wadiiqihii ulunnaha dadka caqli iyo dhugtale ay mari jireen wainamaa sumiya nuhyatan lأnnahu yanha can اlqaba'ixi wاlfaxshaa nuha maxaa loo wuxuu kaa reebayaa shayga xun wanaaggan ku faraya iyo wlabsaari dadka fiirada dheer leh basarka oo isha ah waxaa lagu jamciyaa absaar aragtida qalbiga iyo dhugtana waxaa lagu jamciyaa basaa'ir basiirana mufti le way kala duwan marka eh, eh, hadda absaartan waa basaro bimacnaa basiira abuu ah ka wadaa wayata'ahabu uu diyaargaroobo limaa ashartu ilay wixi aan ku soo farmuuqay ama ku soo farfiiqay oo ahaa dee waad soo marteen wayahtama uu ka walbahaaro oo u daneeyo limaa nabbahtu lahu wixii aan soo baraarujiyey limaa nabbahtu calayh waxaan idinku soo baraarujiyey oo adduunya in laga saayiqaato ah zaahid lagu noqdo akhirana loo jahaystaa wuxuu yidhi sheekhu wa asbu ariiqi wadda midda u toosan u saxan lahu lilmukalafi fii dalika arrinka asagan soo tilmaamay wa arshadu maa yaslukuhu min almasaaliki iyo wa arshad midka u hanuun badan wa arshadu maa yaslukuhu waddo uu qaaday midda u hanuun badanoo min almasaaliki ay min alطaraa'iqi waاطuruqi alta'adubu waa inuu ruuxu ka dhaqan dhigto ka caada dhigto bima saxa can nabiyina muxamadi sal ly wasalam sayid اlawalina wاlaakhiriin nebi maxamed wixii ka sugan ee dhaxal ah ee qowla ee ficila ee sifaah inaad ka dhaqandhigatood caada ka dhigata muxamedkii ahaa sayidul awelna walakhi inta horraysay inta dambaysa uaaskoodii boqorkoodii wa akram asaabiqiina wallaaxiqiin intii horraysay uunkii u karaama badnaa ilahay ugu meeqan badnaana ah iyo wallaaxiqiina inta dib ka timidba salawaat ullahi wasalaamu calayh wacalaa saa'ir nabiyiina waqad qaala allahu tacaala hadda wuxuu sheekhu tilmaamayaa maxaa kugu kalifay nawiyow algarad min ta'liif اlkitaab laba masaluu sheekhu sheegi doonaa kow inaan horta khayr idinku caawiyaan kitaabka u alifayaa buu sheekhu midda labaad addaalu cala alkhayri ka faacilihi waa isku dhammaatay maqsuudkii buu sheegay iyo alghaaya min ta'liif اlkitaab waqad qaala allahu tacala ilahi wuxuu uhi watacaawanuu cala albiri wاtaqwa samaha iyo alla kacabsi isu kaalmaysta wqad sax can rasul sl lay slam annahu qaal wallahu fii cawni alcabd ilaahay addoonkiisuu kaalmaynaya maa kaana alcabdu fii cawni akhii inta addoonku waalkii u kaalmaynayo axaadiian waa la yaqaanaa marka waa iska dulmaraya wa annahu qaala wuxuu korsu banuu yidhi man dalla calaa khayrin ruuxii khayr ummadda tusi wanaag falahu milu ajru faacilihi kii sameeyey ajirkiisoo kale wuu leeyahay wa annahu qaal wuxuu kaloo suubanuhu yidhi man dacaa ilaa hudan hanuun ninkii dadka ogu yeedha ogu baaqa kana lahu min alajri awaab waxaa u ahaanaya milu ujuuri man tabicah dadka raacay ajirkoodoo kalu helaya laa yanqusu dalika inaad dadka ku raacay ajirkooda hesho ka dhimi maayo ka nuqsaanin mahayo min ujuurim kuwii ku raacay ajirkooda shay-an laban labanlaabbaad heli ayaguna ajirkoodo buuxay helaya anahu qaala lcaliy nabigu ali ku yidhi radi allahu tacaala canhu wallahi allahn ku dhaartay la yhdiy allahu bika rajulan waaxidan in ilaahay sabab uu kaaga dhigo hal nin inuu soo hanuuno ayaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacami geela cascas ama gudguduudanee marka carab aad u danayn jirta ama aad loo jecla dhaqan iyo caada ahaanba idan wasiilaad noqonaysa hidaayaduna waa wasiilo haayaduna waa ilahay riddihiisa subxaana wa tacaala fa waxaan arko ila qumanaatay hadday sidaa hawshu tahay oo ninkii ruux khayr tusa ilaahay uu hawaabkaas siinayo ilaahaynana amre in khayrka laysu kaalmaysto hadday sidaa tahay fa waxaan arko ila qumanaatay an ajmaca inaan uruuriyo min alaxaadiii asaxiixa axaadiida sugan saxiix hunaa wuu idlaaqasho wuxuu ujeedaa maa yashmalu alxasana ayuu ujeedaa xadiidda saxiixada ama xasanada inaan ka ururiya mukhtasaran mid la soo ururshay kitaab kooban maa qala lafduhu wa kaura macnahu baa la yidhahdaa waa shayga midhihiisuna kooban yahay macnihiisuna badan yahay yaa mukhtasarka la yidhahdaa mushtamilan xambaarsan ama sita calaa maa yakuunu طariiqan lisaaxibi ila alaakhira mukhtasarkaa kooban ee xadiis saxiixada aan ku soo ururiyey wuxuu xambaarsan yahay shay kuu noqonaya waddo kuugu noqonaya aakhare aad ku gaadho waddo fiican ood aakhare ku gaadho kuu noqonaya wa muxasilan kuu hirgelinaya liaadaabihi aadaabi اlmuslim ruuxa muslimka dhaqankiisa aladab cinda alcarab aadaab waa la jamiye mufradkiisuna waa adab waladab waa maxay waa isticmaalu maa yuxmad ficlan aw qowlan shay walboo la mahadiyo ama la tamadiyo oo wanaagsan ama weedho ama ficila inaad tamaysaa adabka la adab la'aan baa tahay akhlaaq maleyda anshaga kaa xun somaali way yaqaanaan hebel edabtaa ku yar bay ku leeyihiin waa carabi caada wey wamuxasilan liaadaabihi aadaabi اlmukalafi ruuxa mukalafka aadaabtiisibuu yuu u hirgelinayaa albaaطinati waa sidqigii tawakulkii waa acmaal اlquluub aqwaal اlquluub alaadaab albaaطina la yidhahdaa wاظaahira acmaal اljawaarix in sharcada lagu dhaqmo axkaamta ilaahay la fuliyo xumaha laga fogaado wanaagga la sameeyo jaamican isagoo weliba isu keenay oo kulmiyey litarkiibi khayrka in lagu jeclaysiiyo watarhiibi xumaha lagaa bajiyo iyo wasaa'iri anwaaci aadaabi الsaalikiin iyo aadaabta dadka ariiqa ilaahay aada aadaab aynu soo mar waa jamcu adabin asaalikina waa jamcu saalikin hadda waxaa laga wadaa dadka aakhare u jahaystay ee ilaahay isku xidhay ayaa saalikiin caarifiin iyo saalikiin iyo dad maqasho wadaadahaasaa loo jeeda idan tarkiibi tariibasa meahe wuxuu wadaa weeye howlo badan oo kale la socda oo axkaam anfacaysa ah dadka saalikiinta ilaahay caabuda oo min axaadii الzuhdi axaadiista in adduunyada laska yareeya ah wa riyaadat الnufuus iyo axaadiista nafta lagu laylya ah lagu carbiyo riyaadat الnufuus nafta naftu waxay jecesha xumaha axaadii qawaarica oo manaahi ay xambaarsan oo xambaarsan shadaa'id iyo ahwaal baa laguu sheegahayaa naftu waa la yeemaysaa ka fogaanaysaa wanaagay ku hagaagaysaa niyadeebaa soo urursan aakhiray u jahaysa naftu waxay u in la carbiyo la laylo la gacmo baro la keena baro sida gaadiidko kale iyo watahdiib alakhlaaq akhlaaqda in la saafi galayo xumaha iyo baaldhiigga laga saaro huluq iyo xumaan shaydaan naf ku faraya wanaaggan hadde ilaahiy iyo intii rabbi u diray baa ku faraysa idan naftu waxay u baahan tahay labadaa shayba midna in lagu jahiyo midna laga celiyo iyo wa طahaaraat اlquluub quluubka qalbiyada waxyaabihii طahiraya nadiifinayay iyo wa cilaajiha cilaaj اlquluub quluubta waxyaabihii daaweynayay intaaba waan keeni doona bu sheekhu ku leh iyo wa siyaanaة اljawaarix adimada in laga ilaaliyo xumaha laga ilaaliyo iyo wa isaalati icwijaajiha jawaarixda qallooceeda in la toosiiyo qalloocan laga hadlaya ma aha kii xisiga ahaa waa kii macnawiga ahaa gacantaadu hadday qaadqaadkii tuunimada barato hadde waxaa weeye waa aafo qalbigay baashu ku jirtaa gacanta markay dhaqaaqaysa halkan ka soo baxayso marka wasiyaanat jawaarix in xubnaha laga ilaaliyo xumaha laga ilaaliyo wa isaalati icwijaajiha nafta qalloocda in la toosiyo xubnaha qalloocda la toosiyo maxaa lagu toosin biاlaxaadiiث الnabawiya صaxiixa aw اlxasana wagayri daliki intaa waxaan ka waan keeni doonaa oo min maqaasid alcaarifiin kuwa alla yaqaana kuwa ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala ujoodooyinkay leeyihiin ka wa altazimu waxaan isa saarayaa wey waxaan isa saaraybu sheekh kuu leeyahay fiihi fi lmukhtasar anlaa adkura inaan sheegin ilaa xadiian saxiixan xadii fayo mooyeen xadiian saxiixan wuxuu u jeedaa maa yashmalu alxasana xadii saxiix oo fayow oo meel waadixaata weli macnihiisu cadiyo bannaanka yaalo mudaafan loo aaneeyey xadiidka asaga ee saxiixa ila alkutub asaxiixati almashhuuraat kutubta saxiixa ee caanka ah saxiixaanka iyo sunanka iyo masaaniidda wa usadir wa an usadira inaan ku bilaabo ayaa inaqaan yaan islaazimiyey buu ihi alabwaaba abwaabta biaayaatin kariimaatin aayado wan wanaagsan oo min alqur'aan alcasiizi kitaabka qur-aanka ka tirsan waxaan kaloo islaazimiybu sheekhu leey wa uwashixa inaan ku xardho oon ku xardho oon ku qurxiyo maa yaxtaaju ilaa dabطin wixii gaadin iyo xarakayn u baahan aw sharxi macnan khafiyin ama macno qarsoon sharxi u baahan maxaan ku xardhayaa binafaa'isa jamcu nafiisatin hadallo qurquruxsan weeyo oo min atanbiihaati baraarujiyaal ah nawowi hawlihiisii asaga muqadimaadkiisu muqadimaadka ka quruxsan yihiin wuxuu sheekhu ujeedaa wuxuu ku leeyahay eray khariiba ama macnihiisu daqiiq yahay uu jiro waxaan ku sharxahayaa cibaaraad ay caamadu fahmi karto caashagaratay ah caashagaratay waxaan ka baqayaa inuu ay ka soo boodo raafidnimo inay ka soo boodaan ka baqahaya ayib soomaalidu dhaqan ahaan caaisho iyo cali way ku halqabsadaan marka waxaan u malaynaya waagii hore nawaasib iyo rawafidba waa inoo yimaadeen baan u malaynaya ma garanayo weliba reer koonfureedka u badan koonfurna dee zaydiya raafidaa joogi jirtay muqdisho iyo kismaayo dhulkaan iyagaa haysan jiray waagi dambe shaaficidu yimaaduna ka riixeen xanafiyo badan rawaafidana zaylaci dhulkaas iyaguna joogi jireen nawaasibna waa joogi jireen marka waxay caayahayna eh, cali ura iyo cali xume iyo waxaasay yidhaahdaan oo nawaasib baa laga keenaan u malaynaya muhuade waa malahayga hadogo hadda hadhow haydhin wadaadki baa sidaa yidhi waad ku xadgudubtaan ayadna waxaan u malayn caashaa ku xadgudba rawaafid marka caammagarata aan dhaho markaa cibaaraad cadcadoo caammagaratayo ku sharxaya marka xaashogarata aan ka daayo wuxuu idhi sheekhu waidaa qultu fii aakhiri xadiiin xadii dhammaadkii haddaan dhaho muttafaqun calayhi waa laysku raacay fa macnaahu waxaan ka wadaa rawaahu lbukhaari wa muslim macnihiisu waxa uu waxaan ka wadan ba imaamku ujeedaa soo maa bukhaariyo muslim baa wariya baan ka wadaa warjuu waxaan rajayn buui sheekhu in tama hada kitaabu kitaabku hadduu dhammaystiro ilah baa u dhammaystiray an yakuuna inuu noqdo saa'iqan mid u kaxeeya lilmuctani bihi ninkii daneeyey ee bartay ee daryeelay ila alkhayraati khayraadka iyo wanaagga xaajizan ka hor istaaga lahu lilmuctani can anwaaci alqabaa'ixi xumaanaha kala duwan iyo wlmuhlikaati dembiyada dadka mid ka leexiyo oo ka hor istaaga inuu noqdaan rajaynaya wa ana saa'ilun waxaan weydiisanayaa ahan walaal muslima oo intafaca bishayin dheefsaday shay minhu kitaabka ka mida an yadcuwa lii inuu ii duceeyo waliwaalidaya labadii dhashay u duceeyo wa mashaayikhdu culum waxay bartay u duceeyo wa saa'ir axbaabin intaan jecelaha ama na jeceloo kalena u duceeyo wlmuslimiina jamiica muslimiinto dhanna u duceeyo ilaahay subxaanau wa tacaala imaamka u dembi dhaafo oo naxariisto waalidkiina allah u naxariisto culmmadiisii allah barakeeyo dembigooda allah dhaafo intuu jeclaa ama jeclaydna allah u naxariisto muslimiintao dhan ba ilahi wa tacaala ha naxariisto inkastoo intaan dambe muranka jiro wlmuslimiina jamiican mabxad caqadi oo dhib lagu dagaalamo qaraafi baa iska lalaadiya howlahaas laakiin hadda mashquuli maayo ka akhriya kitaabkiisa uu kaga le kitaabu ma lagu ducayn karaa muslimiintao dhan allah u naxariiso una dembi dhaaf kulligood mise maya jumhuur ahlicilmi haabay dheheen waana sax dhib laakiin qaraafiga qodqod badan warbuu ka keenay wacala allaahi alkariim ilaahayga gobkaa ee deeqa badan keligii baan ictimaadiya tala saara cuskadkaygu ahday wuu hormariyey somarat wa ictimaadiya calallaahi bay ahayd idan xasri iyo qasri buu ka rabaa wuxuu barxtirayaa iyo tawakulka wa cala allaahi laa calaa hayrihi alkariim ee boqorka ee deeqda badnaa ictimaadi ilaahay keligii ilaahay keligii yaan cuskanaya wa ilayhi ila allahi laa ilaa hayrihi ayuu tafwidii bandhigaygu umuurta aan u bandhiganayo iyo wastinaadii tiirsabkaygubu u yahay waxasbi allahu allah igu filan wanicma alwakiil axad la tarasaas asaga u khayr badan walaa xawla walaa quwata ila biاllahi alcasiizi alxakiim wallahu subxaanah wa tacala aclam